bsmi illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaam abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu maa yaquulu ida nazla manzila baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu qofka uu oranayay idaa nasala haddii uu dego mansilan meel markuu meel dego waxa uu akrinayo ayb almanzil waa ismu makaani nusuul meeshaanna kaasaa loo jeedaa masder miini ana waa noqdaa oo nusuul in laga wado marka degiddii rawaynaa fi saxiixi muslimi wamuwaطa'i maalikin wa kitaabi الtirmidiyi wagayrihima can khawlata binti xakiimi radia allahu canha qaalat samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalama yaquul nabigoo dhahayaan maqlay man nasala qofkii dego mansilan makaanu deg uma qaala yiraahdo acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq yiraahdo huma qaala yiraahdo acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq acuudu waxaan magangelayaa bikalimaatillaahi ilaahay kalimaadkiisii attaammaati dhammaystirnaa oo aan naaqiska ahayn kalimaadka alla naaqis ma noqdaane min shari maa kii shartiisa khalaqa uu abuuray ayaan ka magangelayaa lam yadurahu ma dhibaayo shay-un waxba ma dhibaan xataa yartaxila intuu ka rarto min mansilihi meeshiisaas uu degay daalika kaagaas ah ilaa meesha uu degay uu ka rarto jinni iyo bahal iyo waxba ma dhibaan ayb waraweynaa fii sunani abi daawuuda wagayrihi can cabdillaahi bni cumara bni alkhadaab radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa saafara haddii uu safro fa aqbala alleylu habeenka uu soo qaabilo qaala wuxuu dhahay yaa ardu dhulay rabbii rabbigay iyo warabbuki adiga rabbiga allah weeyaan ilaahay acuudu billaahi ilaahan magangelayaa min sharika shartaada wa shari maa iyo shay shartiisa fiiki adiga dhexdaada ahaaday acuudu billaahi allaan magangelayaa min shariki shartaada wa shari maa fiiki dhexdaada wixii ahna sharteeda wa shari maa shay iyo shay shartiisa khuliqa la abuuray fiiki dhexdaada lagu abuuray wa shari maa shay shartiisa yadibu tukubayo soconayo caleyki korkaaga ku soconayo acuudu bika ilaahu waan ku magangelayaa acuudu waan magangelayaa bika adaan ku magangelayaa min asadin ayaan kaa magangelayaa libaax iyo wa aswada iyo mukul mid madow yani jin ama ibliis waxyaabahaasoo ka wada wa aswada iyo muuqaal aswad waxaa la yidhaha muuqaalka ayb ama mukul ama muuqaal hadba wixii la yidhaahdo wa min alxayati abeesaan kaa magangelayaa waalcaqrabi iyo dibqalooc wa min saakin ilbeled iyo beledka kan degan waa jinka wa min waalidin waalid iyo wamaa walada waxuu dhalay baan kaa magangelayaa ibliis iyo caruurtiisa wa qaala alkhaaabiyu qowluhu saakini ilbalad hum uljinnu weeyaan alladiina kuwaasoo hum iyaguba sukaanu lardi dhulka kuwa degan ah walbaladuna min alardi dhulka maa weeyaan kaana ahaaday ma-wan makaanu duman lilxayawaani u ahaaday wa in lam yakun yaysanba ahaanin fiihi dhexdiisa binaa-un dhismo wa manaasilu iyo guryo qaala waxa uu yidhi wayuxtamalu waxaa suuragala ana almuraada bilwaalidi ibliisu inuu yahay wamaa waladanaa shayaadiinu hada kalaamu lkhaaabiy weeyaan macalimu sunanka waalswadu ashaksu weeyaan muuqaalka qofka fa kullu shaksin qof kastaa yusamaa aswada ayaa lagu magacaabaa <coughs> muuqaal ama mukul intaba waa la yiraahdaa ayb ayb xadiidkan marka wuxuu leeyahay eh, ayb xaafidku wuxuu yihi markuu takriijiyey kabacdi xadiidkan xasanun ayuu yihi akhrajahu axmedu waabu daawuuda wاnnasaa-iyu waakhrajahu اlxaakim waqaala saxiixu اlisnaad ayb xadiid saxiixa weyaan waraweynaa fii kitaabi bni sunniyi can anasin radia allahu canhu qaal kunaa waxaanu ahayn idaa nasalnaa haddii aan degno sabaxnaa waa tasbiixsanayna xataa naxuda rixaala intaan rarka ka dejinno ilaa aan rarka ka dejinno waan tasbiixsanaynay oo tasbiix baan wadnay ayuu leeyahay ayb saxaabiga marka eh, anas bnu malik sidaasuu tilmaamay ayb ducooyinkanna markaad fiiriso ama isticaadooyinkan waxaa ku wada jiraan waa si guud iyo si gaar ahaaneedba magangal la sameynayo way shar guud iyo shar gaar ahba baabu maa yaquulu idaa rajaca min safarihi baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu uu dhahayo idaa rajaca haddii uu soo noqdo min safarihi uu kasoo laabto assunnatu sunnada an yaquula inuu yidhaahdo waay maa qadamnaahu wixii aan soo hormarinay fii xadiidi ibni cumar almadkuuri lasoo sheegay qariiban mardhow fii baabi takbiiri lmusaafiri idaa sacida athanaaya waraweynaa fii saxiixi muslimi can anasin radia allahu canhu qaal aqbalnaa maca annabiyi sal ly salam nabiga ayaan la soo jeesanay ana aniga iyo abuu alxata ayb wa safiyatu safiyana radiifatuhu ay tahay midda gadaal kaga saaran gaadiidkiisaoo fangashan calaa naaqatihi hashiisa korkeeda xataa idaa kunnaa markaan ahayn bidahri almadiinati madiina dhabarkeeda korkeeda qaala waxa uu yidhi aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun falam yazal kama tegin yaquulu dalika inuu sidaa dhahayo xataa qadimna almadiinata intii aan madiine kasoo galnayba ilaa aan madiine ka soo galnay ayb ayb marka madiino korkeeda waa meel marka yani ay ka muuqanaysa iyada ayb xadiidkan marka xadiid saxiixa weyaan imaam axmed iyo bukhaari iyo ayaa wariyeenba nacam ayb xaafidku kuwaana waa wariyeen buu sheegay nacam waana na soo maray isagoo kale nacam ayb aayibuuna kuwa soo noqonayaan nahay taa-ibuuna ilaahay usoo noqonayo towbad keenaya caabiduuna caabudayaan lirabbinaa xaamiduuna xaamiduuna kuwa mahadinayaan nahay lirabbinaa rabbigeen baabu maa yaquulu lmusaafiru bacda salaati subxi musaafirku waxaa uu dhahaya salaada subax dabadeed iclam ogow ana almusaafira musaafirka yustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo maa yaquuluhu gayruhu geyrkiis waxa uu dhahayo bacda subxi salaada subax ka bacdi waqad taqadama waxaa soo hormaray bayaanuhu cadayntiisa taa caddaynteedana waa soo hormartay yustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa macahu intaa dadka kale uu la qaba la jirkeeda yacnii adkaartii subaxa wou la imaanayaa intaa kadib waxaa loo sunneeyaa maa rawaynaahu fi kitaabi bni sunniy can abi barzata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sal ly salam nebigu wuxuu ahaa idaa salla subxa subaxa haddii uu tukado qaala raawi raawigu wuxuu dhahayay laa aclamu ma ogi ilaa qaala inuu yiri un maahane fii safarin safar dhexdiisa marka uu yahay rafaca sawtahu codkiisiibuu kor u qaadaya xataa yasmaca asxaabahu asxaabuhu ilaa ay asxaabtiisu maqlaan allaahumma aslix lii diinii ilaahu diinkayga iyo hagaaji alladii kaa oo jacaltahu aad ka dhigtay cismata amrii arrinkayga cismadiisa aad ka dhigtay iyo shayga yacni uu ku dhegan yahay allaahuma yaa allaahu allahu aslix lii dunyaaya adduunyadayda hagaaji oo iyo hagaaji allatii adduunyada oo jacalta fiihaa gudaheeda aad ka yeeshay dhexdeeda macaashihii nolosheyda aad dhexdeeda ka dhigtay halaatha maraatin allaahuma aslix lii aakhiratii ilaahu aakhiradeeda iyo hagaaji allatii aakhirada oo jacalta aada yeeshay ilayha xaggeeda marjicii makaanu noqodkeyga ama marjicii rujuucii noqodkeyga ayb ayb halaaa maraatin saddex jeer allaahuma inii acuudu biridaaka ilaahu raalli ahaanshahaagaan magan galay min sakadika cadhadaadan ka magan galay allaahuma innii allaahuma acuudu bika ilaahu adaan ku magan galay halaaa maraatin allaahuma laa maanica limaa actayta walaa muctiya limaa manacta ilaahow mid manciyaa ma jira waxaad dhiibtay walaa mucdiya ku siinayaana ma jira limaa manacta waxaad mancisay walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi dheefta ka u saaxiibka ah minka xaggaaga aljaddu dheefta waxba u anfici mayso dheefta waxba u tari mayso ayb xadiidkan marka uu tilmaamay xaafidku markuu takhriijiyey wuxuu yihi akhrajahu min طariiqi saciid bni sulaymaan can isxaaq bni yaxya bni abi طalxata waisxaaq mutafaqu calى dacfihi min qibali xifdihi waqad akhrajahu muslimu awala hada اlxadiid can abi hurayrata waawradahu shaykhu lmusanifu fii jaamici dacawaati awaakhira alkitaab ayuu kusoo arooriyey qeybta hore wazaada muslimun fii aakhirihi wajcal ilxayaata ziyaadatan lii fii kulli khayr wajcal ilmowta raaxatan lii min kulli shar ayb xaafidku marka wuxuu yihi wawaqaca lii biwajhin qawiyin min xadiidi suhayb oo dabaraani iyo uu soo saaray ayb cismatu amriina wuxuu ka wadaa raabiطatuhu wacimaaduhu cimaaduhu ayb walamruna ashaanu diinkaana meeshaan laga wadaa marka cismatu amrii diinkayga shayga uu ku taagan yahay ilaahu diinkayga iyo hagaaji kaasoo aad ka dhigtay arrinkayga iyo shanigayga waxa uu ku taagan yahay baabu maa yaquulu idaa ra'aa baldatahu baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba uu baab yahay yaquulu ou dhahayo idaa ra'aa haddii uu arka baldatahu beledkiisii uu ka tegay almustaxabu shayga la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo waaye maa qadamnaahu waxaan soo hormarinay fii xadiidi anas fi lbaabi aladii qabla haada wa an yaquula inuu yidhaahdo maa qadamnaahu waxaanu soo hormarinay fii baabi maa yaquulu idaa ra'aa qaryatan ducadii qaryada la akrin jirayna inuu dhaho wa an yaquula inuu yidhaahdo allaahuma ajcal lanaa bihaa qaraaran warisqan xasana allaahuma yaa allahu allow ijcal lanaa nooga dhig bihaa iyada qaryadan qaraaran makaanu sugna meelaan ku sugnaano istiqraar wa risqan xasanan risqi wanaagsanna ilaahu nooga yeel nasaa-i yacmal yowm waleyla kusoo saaray iyo ibnu sunni ayb ayb meeshaan markaa sunnatu an yaquula uu yidhi xaafidku wuxuu yidhi ciddii takhriijisa ma sheegin uma kharajahu alxaafidu min ariiqi abaraaniy xadiidka abaraani baa wariyey fii kitaabi adducaa can abi hurayrata qaala qulnaa yaa rasuula allah maa araada alqowmu idaa ashrafuu cala almadiinati yaquuluun allahuma ajcal lanaa biha risqan waqaraaran qaala kaanuu yatakhawafuuna min jawri lwulaati wa quxuudi اlmaطr hada xadiidun xasan ayb baabu maa yaquulu idaa qadima min safarihi fadakhala beytahu marka beledkiisii markuu soo galay ahayd hadda waxaa weeyaan baabu maa yaquulu wuxuu dhahayo qofka idaa qadima haddii uu kasoo galo min safarihi safarkiisa fadakala beytahu gurigiisii soo galo rawaynaa fi kitaabi bni suniy can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sal ly salam nebigu wuxuu ahaa idaa rajaca min safarihi safarkiisa hadduu kasoo noqdo fadakhala calaa ahlihi ehelkiisa oo u soo galo qaala wuxuu dhahayay towban tawban as-aluka towbatan towban ku weydiisanayaa towban aan ku weydiisanayaa lirabbinaa rabbigeenna awban ayb noqosho ayaan ku weydiisanayaa laa yuqaadiru taasoo aan ka tegaynin xawban dembi aan ka tegaynin noqosho iyo towban ku weydiisanayaa aan dembi ka tegaynin ayb qultu towban towban su-aalun weeyaan litowbati wahuwa mansuubun ima calaa taqdiiri tub calaynaa ilaahu naga towbad aqbal towban towbo wa ima calaa taqdiiri nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa towban towbo wa awban bimacnaahu weeyaan min aaba ayuu ka yimid idaa rajaca haddii ou noqdo wa macnaa laa yuqaadiruna laa yatruku aan ka tegayni waa waxawban ama xuubanna macnaahu ithman wahuwa bifatxi ilxaa'i wa damihaa luqataani laba luqo weeyaan ayb dabaraanina marka xadiidka qeyb ka mida ayaa uu soo saaray oo wariyey ayb xaafidku wuxuu yihi markuu takriijiyey kabacdi xadiidun xasanun akhrajahu axmed wabnu suniy marka qofku markuu gurigiisa soo galo oo musaafirka uu yahay wuxuu dhahayaa towban towban lirabbinaa awban laa yuqaadiru xawban towban tawban towbanku weydiisanaynaa ilaahu lirabbinaa awban noqosho ayaan rabbigan su-aalanaynaa ayb laa yuqaadiru kaasoo aan ka tegaynin xawban wax dembi ah, ama xuuban wax dembi ah baabu maa yaquulu liman yaqdamu min safarin baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yuqaalu la dhahayay dheh liman yaqdamu qofka kasoo gala min safarin safar dadku maxay ku dhahayaan yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yuqaala in la yiraahdo alxamdu lilah alxamdu lilaahi aladii sallamaka ilaahay baa mahadle allihii kusoo celi ku nabadgeliyey aw alxamdu lilaahi aladii allihii baa mahadle oo ammaan le jamaca shamla wixii kala tagsanaa isku soo ururiyey bika adigoo kuu soo ururiyey ow naxwa daalika qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi la in shakartum haddaad shukrisaan la asiidanakum idiin kordhiyey oo idiin kordhiyey wafiihi fiihi aydan xadiidu caa-ishata ayaa ku sugan radia allaahu canha almadkuuru fi lbaabi bacdahu baabka kan ka dambeeya lagu sheegay ayb culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa la sunneeyaa qofka soo galo in cunto loo sameeyo isaga laftirkiisana inuu masaakiinta quudiyaa loo sunneeyaa markuu soo galo sida uu faa-iideynayo buu yihi kalaamu lfaraa wa bnu siida naqiica ayaana la yidhaahdaa qofka musaafirka waxa loo sameeyo ayb ayb ama isaga uu sameeyo ayb kuwana marka macaani guud buu kala baxay yani alxamdu lilahi aladii sallamaka iyo min baabi shukru nicam waay baabu maa yuqaalu waxaa la dhahayo liman yaqdamu min qaswin duulaan qofkii kasoo galo jihaad buu aaday waa kasoo noqday rawaynaa fi kitaabi bni suniy can caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sal l salam nabigu wuxuu ahaa fii qaswin duulaan falamaa dakala markuu soo galay istaqbaltuhu waan qaabilay waa ka hortegay fa akhadtu biyadihi gacantiisii baan qabtay faqultu waxaan idhi alxamdu lilaahi aladii nasaraka ilaahay baa ammaan leh allihii kuusoo ku gargaaray waa cazaka ku ciseeyey waa akramaka ku karaameeyey oo ku maamuusay ayb xaafidku marka wuxuu yihi huwa darafun min xadiidin طawiil sanadkiisu kusoo kaxeeyey can zayd bni khaalidin aljuhani can abi talxata qisadii buu markaa sheegay ayb dariiq kalou ku keenay oo uu yiri akhrajahu ibnu sunni wa akhrajahu muslimun wannasaa'iy wa abu daawuud ayb marka xadiid saxiixa weeyaan marka baabu maa yuqaalu liman yaqdamu min xajin wamaa yaquuluhu baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yuqaalu loo dhahayo liman yaqdamu qofka kasoo galaya min xajin xaj wamaa yaquuluhu isaguna waxa u dhahayo rawaynaa fii kitaabi bni sunniyi can ibni cumara radi allaahu canhuma qaal jaa-a ghulaamun inan ayaa yimid ila nabiyi buu yimid sal l salam faqaala waxauu yidhi innii uriidu lxaja xaj ayaan rabaa famashaa macahu waa la socday rasuululahi sal l salam faqaala waxau yidhi yaa ghulaamu wiilow zawadaka allaahu taqwaa ilaahay ha ku sahaysiiyo alla ka cabsi wawajahaka fi lkhayri khayrkana ha kuu jiheeyo wakafaaka almuhima shayga muhimkee murug geliyana allah kaa kaafiyo falamaa rajaca algulaamu cunugii markuu soo noqday sallama cala nabiy sal l slam nabiguu salaamay faqaala wuxuu yihi yaa gulaamu wiilow qabila allaahu xajaka ilaahay xajkaaga ha aqbalo waqafara dembaka dembigaaga ha dhaafo wa akhlafa nafaqataka nafaqadaadiina allah kuu reebo oo kuu bedel siiyo xaafidku marka xadiidkan wuxuu ka takriijiyey min ariiqi abaraani waxa uuna yihi hada xadiidu gariibu akhrajahu ibnu suniy qaala alxaafidu qaala abaraaniyu fi lawsad lam yaruuhi can cubaydillaahi bni cumar yacni araawi can naafic can salim can abiihi ibni cumar ilaa maslamatu bnu salim aljuhani dacafahu abu daawuud isaguna ayb kafaaka alhamana waa waa nusaqa qaar baa sheegaya almuhim haddii la yiraahdana waxaa weyaan kafaaka maa ahama min amri daarayn labada daar wixii marka murug geliyo oo ku geliyo ama yacni adigaba kuwa ah, yacni murugtaada ah ee aad aada u higsanayso allah kaa kaafiyo murugtaa marka waraweynaa fi sunani اlbayhaqiyi waraweynaa fi sunani اlbayhaqiyi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam allahuma اغfir lilxaaji ilaahu xaajiga u dhaaf waliman istakfara lahu lxaaju iyo kii uu xaajiga u dembi dhaaf dalbay xaajiga daduu u duceynaya daduu dembi dhaaf ilaahay u weydiinaya ilaahu xaajigana u dembi dhaaf kii uu dembi dhaafka u weydiiyana u dembi dhaaf qaala alxaakimu huwa saxiixun calaa shardi muslim ayuu yihi xaakim ayb xaafidku markuu takriijiyey wuxuu yihi xadiidun xasan xadiidkan marka xadiid xasana weya ayb kitaabu adkaari alaakili waashaaribi midka wax cunayo wax cabayo adkaartiisii ayuu kitaab yahay baabu maa yaquulu waxa uu dhahayo cadaynteediibuu u baab yahay idaa quriba ilayhi طacaamuhu cuntadiisa haddii loo soo dhoweeyo rawaynaa fi kitaabi bni suniyi can cabdillaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma can اnabiyi sala اllahu alayh wali wasalam anahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fi طacaami cuntada idaa quriba ilayhi haddii loo dhoweeyo allaahuma baarik lanaa fiima rasaqtanaa ilaahow noo barakee waxaa nagu arsuqday <coughs> waqinaa cadaab annaar naarta cadaabkeedana naga kori bismi illaah cadaab naarta cadaabkeedii ayuu marka alla ka magangelayaa rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam ayb wuxuu ku ziyaadiyey faidaa faraqa qaala alxamdu lilahi aladii mana calayna fahadaana walxamdu lilahi aladii acamana wasaqaana warawaana ayb wakul saani wakula alixsaani amlaana qaala camru bnu shucayb fakatabahu lana jaddii fakunaa natacalamuhu kamaa natacalamu suurata min alqur'an cabdullahi bn cumar waana baray sida uu suurad noo barayo kaleu noo bari jiray waqaala hada xadiidu gariibu akhrajahu bnu suniy wafii sanadihi bni ayb ibni abi rucayricata ayb ayb ayb bukhaari ninkaa waxa uu yihi munkar اlxadiidi jida xadiidkaa dacfi baa ku jira baabu istixbaabi qowli saaxibi qowli saaxibi الطacaami lidiifaanihi cinda taqdiimi الطacaami kuluu ow maa fii macnaahu baabu bayaani istixbaabi qowli saaxibi الطacaami cuntada qofka iskale dhihitaankiisa sunanimadeedii cadaynteedii buu u baab yahay lidiifaanihi martidiisa uu ku yiraahdo cinda taqdiimi الطacaami cuntada uqadimideeda agteeda kuluu cuna inuu yiraahdo ow maa fii macnaahu marti hadday kuu timaadood cunto u diyaariso inaad usoo dhigto cuna inaad ka dhihi kartid iclam ogow anahu yustaxabu waxaa la sunneeyaa lisaaxibi acaami cuntada ninka iskale an yaquula lidayfihi martidiisa inuu u yiraahdo cinda taqdiimi acaami cuntada horumarinteeda agteeda bismi illaah aw amase kuluu cuna inuu yiraahdo aw ama in aw isalaata inuu yiraahdo ayb aw isalaata inuu yirahdo marka asalaata waa majaaz biictibaari cuntada waxaa sunno u ah in gacmaha layska dhaqo salaadana in gacmaha layska dhaqaa sunno u ah marka min baabi lmajaaz ahaan buu saa u dhahaya ow naxwa dalika min alcibaaraati almusarixati iyo wixii la mid ee ah cibaaraad ee cadaynaya bilidni idin cadaynayo fi shuruuci fi lakli fi shuruuci gudagal fil akli la gudagalo yani ninkaa nin baa cuntada iska leh ninna waa marti waa loo soo dhigay ninkaa cuntadan goormuu milkin karaana marka la yidhaahdo cun idin in la siiyo sugaa martida idinkii marka maxaa noqon karo kuluu cuna asalaata bismi illaah kulli idin walaa yajibu hada alqowlu qowlkan ma waajibaayo bal yakfii waxaa ku filan taqdiimu dacaami cuntada inuu soo dhigay ilayhim xaggooda walahum waxay leeyihin alaklu cunis bimujaradi dalik intaa bis min geyri ishtiraadi lafdin lafdi iyadoon la shardinin bal yakfii waxaa ku filan wa qaala bacdu asxaabina waxay dhaheen laabudda min lafdin qasab waxaa ah lafdi wasawaabu lwalu sawaabkuna waa sida hore wamaa warada wixii soo arooray fi laxaadiidi saxiixati axaadiidta saxiixa min alidni idin ah fii dalika kaagaas maxmuulun cala alistixbaabi ayaa lagu xambaaraya kuluuna marka de dilo badan bay leedahay kuluu in la dhahay baabu tasmiyati cinda alakli washurbi baabu tasmiyati bisinkii xugunkiisa cadayntiisiibuu u baab ah cinda alakli cunista agteeda iyo wa shurbi cabidda raweynaa fii saxiixay albukhaariyi wa muslimi can cumara bni abi salama radia allaahu canhumaa qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi sami llaaha ilaahay magacaaw wa kul biyamiinika midigtaadana ku cun marka bisinki in la dhaho waraweynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiyi can caaishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sal ly salam idaa akala axadukum midkiin haddii uu cunaayo falyadkur isma allahi tacaala ilaahay magaciisa ha sheego fa ina siya haddii uu ilooba an yadkura inuu xuso ismaallaahi ilaahay magaciisa fii awalihi cuntada awalkeeda falyaqul ha dhaho bismi illaahi awalahu wa aakhirah qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix marka bismi illah awalahu aakhirahu ha yiraahdo ayb ayb ay awal alakli fi awali lakli ayb warawaynaa fi saxiixi muslimi can jaabirin radia allahu canhu qaal samictu rasuul allahi sal ly slam yaquul idaa dakala arajulu ninku hadduu galo beytahu gurigiisa fadakara allaha tacaala alla uu xuso cinda dukhuulihi gelistiisa agteeda wa cinda tacaamihi cuntadiisa agteeda qaala ashayaanu shaydaanku wuxuu dhahayaa laa mabiita meelaad barisaan lakum idinka idinma sugnaanin walaa cashaa'ana idinma sugnaanin waidaa dakhala haddii uu soo galo falam yadkur illaaha tacaala alla uunan xusin cinda dukhuulihi gelistiisa agteeda qaala shaydaanu shaydaanku wuxuu dhahayaa adragtum waxaad haleesheen almabiita hoy hoy makaanu hoyad waidaa lam yadkur illaaha haddii uunan waidaa lam yadkur illaaha tacaalaa allah hadduunan sheegin cinda tacaamihi cuntadiisa agteedana qaala wuxuu dhahayaa adragtum ulmabiita waalcashaaa cunto iyo casho ayaad isku hesheen haddii marka uu gurigaaga seexdo yacni hoyad iyo cashaad isku hesheen haddii marka gurigaagii uu seexdo cuntadaadiina uu wax ka cuno adigunbuu ku dhibayaa ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa ayaa ila ilaahay yidhi marka guryaha marka lasoo gelayo in bismillaahi la dhaho ayaa sunno ah guryaha marka lasoo gelayo bisinka in la qabsado cuntada marka la cunayana bisinka la qabsado si shaydaanka layskaga naaro warawaynaa fii saxiixi muslimi ayda fii xadiidi anasin ilmushtamili calaa mucjizatin xadiidkii anas dhexdiisa kaasoo shamlinayey koobsanayay calaa mucjizatin mucjizo daahiratin muuqato min mucjizaati rasuuli llahi sal ly slam ka mida lamaa dacaahu markuu u yeeray abuu talxata wa ummu sulaymin liطacaami cuntada ay ugu yeereen qaala waxa uu yidhi uma qaala nabiyu sal l slam nabigu waxau yihi iidan licasharatin toban u eedin faadina lahum waa u idmay fadakhaluu waa soo galeen faqaala nabiyu sal slam kuluu cuna wasamu llaha tacaala ilaahayna magacaaba bismi illaahi dhaha faakaluu way cuneen xataa facala dalika hamaaniina rajulan ilaa sideetan nin ay sidaa yeeleen warawaynaa fi saxiixi muslimi ayda can xudayfata radia allahu canhu qaal kunnaa waxaanu ahayn idaa xadarnaa haddaan xaadirna maca rasuuli rasuulilaahi sala allahu calayh waali wasalam acaaman cunto lam nadac aydiinaa gacmaheenna ma dhigaynin xataa yabda-a rasuululahi sal l slam intuu nebiga ka bilaabo marka dadka waaweyn inay bilaabaan waa dadka ahlu fadliga la sugo ay fiican tahay ayb xataa yabda-a rasuulu llahi sal l slam intuu ka bilaabo fayadaca ou dhigo yadahu gacantiisa u saaro wa inaa xadarnaa macahu isaga ayaan la xaadirnay maratan mar dacaaman cunto fa jaa-at jaariyatun gabar yar baa timid ka annahaa tudfacu sidii in la riixayo oo kale fa dahabad waxay doontay litadaca yadahaa gacanteeda inay saarto fi dacaami cuntada fa akhada rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam biyadihaa nebiga labadeeda gacanteediiba u qabtay uma jaa-a acraabiyu nin reebaadiyaa yimid ka annamaa yudfacu sidii isagoo la riixayo gadaal laga riixayo fa akhada biyadihi gacantiisiiba u qabtay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi ina shaytaana shaydaanku yastaxilu acaama cuntada ayuu xalaashanayaa muxuu ku xalaashanayaana anlaa yudkara inaan lagu xusin ismullaahi ilaahay magaciisa caleyhi korkiisa wa inahu jaaa a bihadihi aljaariyati gabadhan buu la yimid liyastaxilla bihaa si uu ugu xalaashado fa akhadtu biyadihaa gacanteedaan qabtay fajaءa bihada alacraabiyi reebaadyahan buu la yimid liyastaxila bihi si uu ugu xalaashado fa faaqadtu biyadihi gacantiisii baan qabtay waaladii nafsii biyadihi macbuudkan nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye nayadahu gacantiisa fii yadii gacanteeda dhexdeeday ahaatay maca yadihimaa labadan gacmahooda lala qabo uma dakara sma allaahi tacaala ilaahay magaciisau sheegay wa akala waana cunay markaa cuntadii aan bisin lagu sheegin shaydaan baa xalaashaday oo cunayo waraweynaa fii sunani abi daawuuda waannasaa-iy can umayata bni makhshiyin asaxaabiyi radia allaahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa jaalisan inuu mid fadhiyo wa rajulu nina yaakulu ou cunayo falam yusami ma magacaabin oo bisinkii ma qabsanin xataa lam yabqa intuunan ka harin min dacaamihi cuntadiisa ilaa luqmatun hal afgelis maahani falamaa rafacahaa markuu u koryeela ilaa fiihi afkiisii qaala waxa uu yidhi bismi illaahi awalahu wa aakhirah fadaxika anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga waa qoslay uma qaala wuxuu yidhi maa zaala shaytaanu shaytaankii kama zuulin yaakulu macahu inuu la cunayo falamaa dakara sma allaahi ilaahay magaciisa markuu sheegay istaqaa'a a waa matagay maa fii batnihi calooshiisa wuxuu ku jiray buu soo matagay ayb ayb xadiidkan xaakim ayaa soo saaray fi lmustadrak daara qudnina waxa uu yihi lam yusnid umayatu can اnabiy sal l slam gayra hada alxadiid xadiidkan waxaan ahayn nebiga ma uunan ka isnaadinin xaafidku markuu takhriijiyey wuxuu yihi hada xadiidu gariibu akhrajahu abu dawuud waأkhraja alxaakimu bisanadihi ilى اطabaraaniyi can jaabir bni صabiix qala xadaثanii اlmuhanaa wasuxbatuhu wasaxibtuhu ilaa waasit fakaana idaa akala samaa faidaa saara ilaa aakhiri luqmatin qaala bismi illaahi walahu aakhirahu faqultu lahu fi dalika faqaala xadaanii bnu umayata fadakara alxadiida binaxwihi uma qaala alxaafid akhrajahu axmedu wannasaa'iyu ninka marka saxaabiga ah umayatu bnu makhshiy asaxaabi basriyu yukna abaa cabdilaahi qalahu abuu nucaym waabuu cumar waqaala bnu mandah alkhusaaciy huwa min alsdi walaa yucrafu lahu gayra hada alxadiid looma yaqaano kada fi usdi lgaaba wafii sharxi masaabiixi lilcaaquuli qaala bnu abi xaatim fi kitaabi aljarxi wاtacdiil umayat bnu makhshiy lahu suxbatun rawaa canhu lmuhana bni cabdiraxmaan bni makhshiy samictu abi qaala samictu abi yaquulu dalika waqaala bnu cabdilbar fii isticaabihi rawaa canhu almuhana bnu cabdillaahi bni makhshiy wa huwa bnu akhiihi lahu lahu xadiidu waaxidu cinda alakli yacni hada alxadiid qultu makhshiyun bifatxi lmiimi wa iskaani lkhaa'i wa kasri shiini almucjamatayni wa tashdiidi ilyaai wa hada alxadiidu maxmuulun calaa ana nabiya sal l slam xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa nebigu inuu lam yaclam inuunan ogeyn tarkahu ka tegistiisa atasmiyata uu ka tegay ilaa fii aakhiri amrihi arrinkiisa markii ugu dambeysay un maahane id low calima daalika hadduu ogaan lahaa lam yaskut kama aamuseen can amrihi inuu amro bitasmiyati bisinka waraweynaa fii kitaabi tirmidiyi can caaishata radi allaahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu aha yakulu inuu cunaayo acaaman cunto fii sittatin maca sittatin lix macooda min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah fa jaa-a ree baadiya yimid fa akalahu waa cunay biluqmatayni laba luqmadou ka dhigay laba afgelis rasuulka iyo lix asxaabtiisa ka mida ah wax ku dhex cunaaya cuntada waa deeqday awood nin reebaadiyaa yimid laba afgelisuu ka dhigay wixii dhammaaday fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu yidhi amaa inahu isaga low samaa hadduu magacaabi lahayo bismi llaahi u dhihi laha lakafaakum waa idinku filnaan lahayd marka bisinka cuntada waa ku barakootaa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix warawaynaa can jaabirin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal man nasiya qofkii iloobo an yusamiya inuu magacaabo calaa tacaamihi cuntadiisa inuu bismillaahi ku dhaho falyaqra' qul huwa allahu axad ha akhriya idaa faraqa marku dhammeeyo ayb qul huwa allahu axad ha aqriyo marka uu dhammeeyo ayb ibnu xajar alhaytami fi lamdaad waxauu ku yiri wafii xadiidin can abi yacla almawsili wagayrihi marfuuca man qara'a liilaafi quraysh umina min kuli khawf ayb huwa yu-ayidu maa qiila anaha amaanu min atukmati ayay ka tahay daacada eh, yani daaca shiirka fa yenbagii qiraa'atuhaa ayda kulaha bacda alakli waayahay ayb meeshaa marka waraweyna can jaabir miyuu ku yiri xadiidkan asalka sidan weeyaan fii kitaab ibni sunni ayuuna ku jiraa siduu xaafidku yiri ayb nin marka wuxuu ku jiraa xadiidkii uu sheegay qaala abulqaasim allakmi tafarada bihi xamzatu annasiibi qaala alxaafidu huwa wadaacu cinda ahli اlcilmi birijaal xadiid aad daciif u ah marka qultu ajmaca alculamaau culimada waxay ku ijmaaceen cala istixbaabi tasmiyati bismi llahi sunanimadeeda cala acaami cuntada korkeeda fii awalihi awalkiisa fa in taraka haddii uu ka taga fii awalihi caamidan isagoo u qasdayo ow naasiyan ama isagoo lowsan ow mukrahan ama la dirqiyey ow caajizan ama isagoo caajizan licaaridin aakhara caarid kale dartiis uma tamakana makansado fii athnaa'i aklihi cuntada cunisteeda dhexdeeda ku makansado istuxiba waxaa loo sunneeya an yusamiya inuu bisin ka qabsado markii hore waxbaa ka celiyey dhex asagoo marayaa wixii ka zuuleen waa dhahayaa wayaquulu bismi illaahi awalahu wa aakhirahu ayuu dhahayaa kamaa jaaa fi lxadiid wtasmiyatu bisinka fii shurbi lmaai biyaha cabisteeda waallabani caanaha cabideeda waalcasali malabka cabidiisa waalmaraqi maraqa cabidiisa wasaa'iri lmashruubaati ka tasmiyati magacaabidda oo kale weeyaan bisin qabsashada fi acaami cuntada dhexdiisa fii jamiici maa dakarnaahu qaala alculamaau min asxaabina wagayrihim wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yajhara inuu kor u qaado bitasmiyati bisinka liyakuuna si uu u ahaada fiihi kaa dhexdiisa tambiihum say ugu noqoto baraarujin ligayrihi qeyrkiis cala tasmiyati oo ugu baraarugo bisinkii ayb liyakuuna fiihi tambiihun si uu u ahaado ligayrihi qeyrkiis cala tasmiyati yani bisinka markuu dhahayo kor ma u qaadaya ha inuu kor u qaadaa fiicnu bismi uu yihaah si qof kale oo iloobay oo ugu baraarugo waliyuqtadaa bihi si loogu dayda fii dalika kaagaasi wallaahu aclam faslun min ahami maa yanbagii waxaa ugu haboon min ahami maa shaykan ugu haboon oo yanbaqii haboon an yucrafa in la garto sifatu tasmiyati waa bisinka sifadiisa wa qadru lmujzi-i minhaa iyo inta gudayso oo bisinka kaaga filan iclam ogow ana alafdala sida fadliga badan an yaquula inuu yidhaahdo waa bismi illaahi araxmaani araxiim fa in qaala haddii uu yidhaahdo bismi illaahi kafaahu ku filan waxasalat isunnatu sunnadii waa xasishay wa sawaaun waxaa isku mida fii haadakan aljunuubu ninka janaabada qabo waalxaayidu midka naagta xaydka qabto wagayruhumaa iyo keyrkood wayanbaqii waxaa haboon an yusamiya inuu magacaabo kullu waaxidin mid kasto min alaakiliina dadka cunayoo dhan qof walboo ka mida ah inuu bismi illaahi dhaho falow samaa waaxidun mid haddii uu bismillaahi dhaho oo minhum iyaga ka mida ajzaa can ilbaaqiina inta kale waa ka gudayaa nasa caleyhi shaaficiyu baa caddeeyey radia allaahu canhu waqad dakartuhu waanan sheegay fii kitaabi abaqaat ayaan ku sheegay fii tarjamati shaaficiyi raximahu llah tabaqaat shaaficiyu sheegaya wahuwa shabiihun biraddi salaami waxauna shabahaa salaanta radinteeda wa tashmiiti alcaatisi midka hindhisay faraxgelintiisa fa inahu yujziu fiihi waxaa gudayo qowlu axadi iljamaacati jamaacada meesha fadhisa hal mid hadduu wacalaykum salaam yiraha u radiyo inta kale dembi waa ka dhacaa waajibkiina waa ka dhacaykifaaiga ahaa saas oo kale yuu leeyahy marka bisinkii inta cuntada isla cunaysa hadduu hal qof bismillaahi dhaho inta kale ku filan wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wsaxbi